fahmi karu ku qeexa wa nakiratu nakiradu kullu isim dhammaantiis weeye isimkaasoo shaa'icin ku faafa fii jinsihi fii afraadi jinsihi jinsigiisa afraadiisa isimkaasoo laa yaktasu uusan la gaar noqonayn bihi isimka waaxidun mid duuna aakhare mid kale ka sokay jinsigu wuxuu yahay waa magac shamlinaya wax badan afraad badan jinsi waxaa la yidhaha waa magac shamlinayao kulansanaya afraad badan fardi waa halmid magac kulansanaya afraad badan maxaa laidhaha jinsi hadda fiiri rajul hadii la yidhaah waxaa loola jeedaa kullu dakarin baaliqin min bani aadam kullu dakarin waa mid kasto lab ah baaliqin qaangaar ah oo min bani aadama kamida mid ah nebi aadam wixii ka soo farcamay dhammaan mid kasto qaangaara ah, maxaa la yidhaahdaa rajul a ah la yidhahda marka magacaas rajul ah waa ismu jinsi waa jinsi rajulnimadu waa jinsi maalan zayd waa fardi jinsiga ka qof kasta oo ragga ka mida mid kasta waa fardi oo jinsigaas ka marka magaca ah, rajulun marka la rajulun jinsiga dhamu ku faafa ma kala xigaan mid la qaasa oo yidhaah oo dhihi kara rajul anaa la yidhaah qof kale rajul lama yidhah ma jiro midna lama qaas noqon karo hadda haddaan idhaahdo yaa rajulan aan ya rajulan ninow aan qof dhihi kara ma jiro anaad ii yeerta ma jira anaad ii yeertay qof kale uma yeerin ma dhihi karaa ya rajul anaa la yidhaahda rajul anaa la yidhaahdaa ma qof dhihi karaa ma jira rajul waa aniga ya qof dhihi karaa ma jira hadda waxaan idhi yaa rajulan aan idhi yaa rajulan xaggayga soo fiiri maxaan idhi yaa rajulan qof dhihi karaa ma jira inta gacanta taagta anaa la yidhaha rajul qof kalena lama yidhaah ma jira maalan soomaali u bedel bal horta rajul waa nin waxaan idhi nink nin aan idhi nin nin aasaas yeelay marka qofaa yidhi anaad iila jeeda maxaa yeelay nin waa aniga sax miya ha nin laba kala xigo soo maha waa magac dadka ka dhexeeya waxaan idhi nin aa hadda ka hor saas yeelay nin ma dhihin nin hebel ma dhihin nin aan idhi qof ma dhihi karaa anigaad wax iga sheeg ma dhihi karo soo maha maxaa yeele nin waa ka dhexeeya dadka rajul waa saas macneedu marka ah, qof la gaarhu ma jiro oo gaar u leh magacaas waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku rumoobaa qof kasta oo banu aadam ah oo qaangaar ah oo mudakar ah magacaas waa ku rumooba hal mar ku wada rumoobi ma la yidhaha rajul waa hal nin hal nin oo aan la kala xigin wa hal nin oo aan la kala xigin magacaas laakiin fiiri qof walba mara loo isticmaali karaa maalan anaa ula jeeda ardagan waxaan leeyahay haadaa rajulun kan waa nin hil keligiisu hadda markaan ku dhacay soomaa ka bedel haadaa rajulun sax may ka bedel haadaa rajulun ka bedel haadaa rajulun adduunka inta joogta ee rag ah ee qaangaar ah waa adduunkao dhan inta joogta waa loo isticmaali karaa magacaas waa adduunkao dhan inta joogta ya laakiin hal mar ma loo isticmaali karaa hal mar inta lagu dhawaaqo ma ku wada dhaca maya ku wada dhici maa saa loogu isticmaala calaa sabiili badeliy midba maraa loo isticmaala haadaa rajul lakin waa qaangaar maaha mid qaangaar ah. sooma <laughs> jeedi marka calaa sabiili lbedel wey ka bedel haadaa rajul wa haadaa rajul marka calaa sabiili lbedel waa saa kanaad u isticmaale waa ka bedele kanaad u isticmaale marka waa kaasa nakiro hadda yaa fahmay yaa fahmay qof fahmayan raba qof fahmay qofkii waa fahmayna waa su-aala la weydiina wax fudud maa haya adii ma fahm haye hadeeran mid kalaan sheega rajul waa badela inaad fahanto in kale nakiro nakiro waa magac marka la dhexeeyo magac marka lagu dhawaaqo ka dhexeeya jinsiga afraadaasoo dhan ka dhexeeya masalan waxaan leeyahy masjidu aan idhi masjidu haye ma nakira mise waa macrifo waa nakiro sax ila masaajidii o dhan u ka dhexeeya fiiri waxaan idhi baytun baytun guri baytun ma macrifa mse nakiro waa nakiro maasha allah ilaa waa ka dhexeeya guryihii o dhan u ka dhexeeya guryihii o dhan u ka dhexeeya sooma jeedo waxaan idhi musajilun musajilun waa mid wax lagu duuba musajilun haye ma ka dhexeeya ma nakira mse waa macrifa waa nakiro mid kasta wax lagu duuba musajil soomaha haye sooma jeedo marka waa nooc waxaan idhi fiiriya kitaabun kitaabun ma macrifa mise waa nakiro waa nakiro ila waa ka dhexeeya ah, laakiin haddii kitaabkii magac gaara ah aan sheego ah, magac gaara haddaan mid gaara ka dhigo khalaas waxaan idhi maalan fiiri kitaabuka kitaabuka ma macrifa mise waa nakiro waa macrifo way soo delay maxaa yeele waa idaafeeyey waa idaafeeye damiiraan u idaafeeyey ama waxaan idhi kitaabii ama waxaan idhi kitaabu caliyin kitaabu aliyin kitaabu caliyin ma macrifo nakiro waa macrifo ila calama loo idaafeeye marka waa kaasa nakiro nakiro waa magac jinsiga afraaddiisu aysan kala xigin oo ka dhexeeya afraadda jinsiga waa ka dhexeeya waa kaasa nakiro qaala wuxuu yidhi wa nakiratu nakiro kullu smin isim dhammaantiis weeye isimkaasoo shaa'icin faafa fii jinsihi fii afraadi jinsihi jinsigiisa afraadiisa ku aafa ah, ku faafa isimkoo laa yaktasu uusan la gaar noqon karin bihi isimka waaxidun mid duuna aakhara mid kale ka sokay haddaad i jawaalun aan jawaalun aan jawaalun mobile waxaan mid haddaanan qaadan afka ka idhaa jawaal ma nakiran soo maxriifa waa nakiro ilaa dhammaan waa ka dhexeeya mobayladii mid gaara maahan jawaalku soo maa waa ka dhexeeya waa kaasa wuxuu ku yidhi soo dhowey hadda wa taqriibuhu la soo dhowayntiisa wa taqriibuhu taqribu xaddi nakira ilaa fahmi lmubtada'i taqriibuhu taqriibu xaddi nakira nakirada xadkeeda hadii la soo dhoweeyo ilaa fahmi lmubtada'i qofka bilowgaa fahamkiisa hadii loo soo dhoweeyo kullu maa lafdi dhammaantiis weeye saluxa uu suubanaado dukuulil dukhuululalifi walaami algelideed calayhi maaga ay galaan wadaalika miaalka naxwu rajuli walfarasi oo kale wey soo dhoweey marka xadkii wa taqriibuhu damiirka waxaad u celidaa xadka wa taqriibuhu taqriibu lxad xadka la soo dhowayntiisa hadda waxaan xadaynaynaa waa nakiradii nakiradaan rabnaa inaan xadayno xadka lagu xadaynaa soo dhowee waxaad u soo dhoweydaa ilaa fahmi lmubtadi ardayga bilowga fahamkiisa u soo wa taqriibu xadka la soo dhowayntiisa kullu maa lafdii dhammaantiis weeye saluxa uu suubanaado dukhuululalifi walan waa isim kastoon alugeli karto aysan kuna jirin hadday ku jirto waa macrifna mogta hadda fiiri masjidun waa nakiro algeli almasjid masjidkii rajulun waa nakiro alrajul ninkii ulaamun waa nakiro geli alulaam wiilkii isim kasta laakiin fiiri macaarifta alma geli karto ana damiir alumaba gashaba calamka aluma gasho ismu ishaare aluma gasho ismawsuul awalaba ku jirto mid kale ma gasho ah, alladii ma gasho fiiriye ism alleh arajul aluma geli karta mid kale ma la geli karaa may lama geli karo macaarifta aluma gasho marka ism aan alugeli ism aan alugeli karin waa macrif ism ay geli karto waa nakiro hadda kuma jirto ogow hadday ku jirto oba macrif laakiin waa geli kartaa hadda fiiri halkan soo dhig kitaabun waa nakiro maxaala geli karta alkitaabu aad leeda ah, qalamun waa nakiro alqalam beytun waa nakiro albeyt isim kasto al ay geli karto waa nakiro dhe naxwu rajuli iyo walfarasi oo kale weeye fiiri hadde inta lama rabin hadda waa ka qaldantay miaalintu naxwu rajuli lama rabo waa macrifo kale maxaa la rabaa nakira la rabaa in la miaaliyo maxaa la leeyahay naxwu rajulin wa farasin aa laleeyahy naxwu rajulin wa farasin waa kaasaa nakiro naxwu rajulin wa farasin markaasaa laleeyahy isimkan rajul ah al waa geli kartaa waxaa la dhihi karaa alrajul farasna waa nakiro waxaa la dhihi karaa alfaras saasaa laga rabi maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaquul waxaan leeyahay annakiratu isimkoo wadica la dhigay waa la dejiyey carabaa dejiday laa liyakusa inuu gaar yeelo looma dejin waaxidan mid bicaynihi daatadiisa laa liyakusa inuu gaar yeelo looma dejin ma loo dejin inuu gaar yeelo waaxidan mid bicaynihi daatadiisa mid gaara inuu gaar yeelo looma dejin isimka moogta calamkaa waxaa loo dejiyey inuu gaar yeelo waaxid hadda fiiri intaan meesha hadda fadhida mid kasta magac gaara ah sooma leh midkan ka dhexeeya iska daa rajul waa ka dhexeeya laakiin magac u gaara ah soo qof walbaa ma magacaas maxaa loo dejiyey in qofkan lagu gaar yeelo saasaaba loo dejiyey hooyadii ama markay dhashay waxay istiri ilaa hadda fiiri haddaan magac loo dejiyin saa loogu dhawaaqa si loogu dhawaaqo male mogta si dadka looga gaar yeelaa waxaa loo baxshay mid cali mid cabdiraxmaan cabdiraxmaan mid cabdulaahiya loo baxay hadda hadhi qof hadduu soo istaago cabdulaahi midaa istaaga annaga dhan ma istaagayna de cabdulahi o layidhi ya hadda ma wada istaagayna maya qofkii loo bixiyey magacaasa istaaga marka magacaan markii la bixinayey magac u gaaraha loogu talagalo hadda fiiri masjidkan waa la dhisay masjid magacaas waa ka dhexeeya masaajidda maxaa loo baxshay masjid abubakar sidiiq maxaa loogu baxshay in magac u gaara la fahmo oo hadhow haddii la cilaamay darsiga la bilaabaa laleeya halkaa laga bilaabaa masaajida laga bilaaba ma la fahmi kara ma la fahmi karo si loo fahmo hadhow markii kitaab laga bilaaba waxa laleeya kitaabaa la bilaaba halkaa laga bilaaba masjid abibakar sidiiq khalaas waa la fahma marka magacan maxaa loogu dejiyey in lagu gaar yeelo oo masaajida looga gaar yeelo masaajid kasta waa saas sooma waa saas qof kasta adiga magacan sayd cumar alwe maxaa lagugu bah dadkan in lagaaga gaar yeero oo lagugu oqoonsado oo lagugu yeero saas weeye marka nakirada looma dejin in lagu gaar yeero ayada ma loo dejin ah, ma loo dejin ee waxaa loo dejiyey inuu ka dhaxeeyo afraad badan macrifadana maxaa loo dejiyey in qof lagu gaar yeero waa kaasa nakirada ayada looma dejin in waaxid lagu gaar yeelo ma loo dejin waaqulu waxaan leeyahay annakiratu nakiro hiya nakiro kullu smin isim dhammaantiis way isimkoo wudica la dejiyey laa liyakusa inuu gaar yeelo looma dejin waaxidan mid bicaynihi min bayni afraadi jinsihi jinsigiisa afraaddiisa afraaddaas dhexdeeda inuu midka kali yeelo ma loo dejiyo ah, markii la dejinaayey afraadda ku jinsigaa inuu mid gaar yeelo ma loo dejiyo ma loo dejiyo bal maxaa loo dejiyey Ah, ilaa sidaan ogtahay muxamed cabdiraxmaan cali saas waxaa loo dejiyey afraadda ku jinsiga inuu ka gaar yeelo kuwa calamkaa saasaa loo dejiye laakiin nakirada looma dejin qofkan marka lagu dhawaaqo inuu afraadda ku jinsiga ka ka gaar yeelo ma loo deji bal maxaa loo dejiye waa kana bal iskabadaaye waxaa loo dejiye bal wudica soo qadaro bal iskaba daaye wudica waxaa loo dejiyey liyasluxa inuu suubanaado ilaaquhu la ilaaqidiisa ilaaqidda waa ku magacaabidiisa ilaaquhu la ilaaqidiisa calaa kulli waaxidin mid kasta lagu ilaaqo calaa sabiililbedeli bedel wadadiisa rajul maxaa loo dejiyey waxaa loo dejiyey afraadda dhammaan banu aadamka ee mudakarka ee qaangaarka mid walba in lagu gaar yeeli karo alaa sabiil badl alaa sabiil badl waxaa loola jeedaa rajul haddii la yidhaha raggii oo dhan waa nin laakiin mid gaara maha mid gaarad u isticmaali karta haadaa rajul haadaa rajul haadaa rajul ka bedel rajul ka bedel rajul ka bedel rajul haadaa rajul ka bedel adduunka waxa ku nool dhan loo isticmaali karaa calaa sabiil badel saasaa loo dejiyey nakirada waxaa leedaha haadaa masjidu ka bedel mid kale gacanta ku taag haadaa masjid haddana mid kale haadaa masjid mid bamara loo isticmaali karaa mid walba maraa loo isticmaali karaa ta kankadaydo mid kanu istimaal kankadaaya kanu isticmaal maxaa yeel ma kala xigaan saasaa nakirada loo dejiye bal wudica waa la dejiyey nakirada liyasluxa inuu subanaado ilaaqu magacan in lagu magacaabi karo lagu ilaaqi karo calaa kulli waaxidin mid kastaba calaa sabiili badli badel wadadiis wadaalika miaalki naxwu rajulin iyo wamra'atin oo kale weeye rajulin iyo wamra'atin waa labadaasoo kale fa in alawala midka horeeyo rajul ah yasluxu waa suubadaa ilaaqu in lagu ilaaqo lagu magacaabo calaa kulli dakarin mid kastoo lab ah dakerkaasoo baaliqin qaangaad ah dakerkaasoo min bani aadama banu aadamka ka mid a ah. mid kasta oo lab ah oo qaangaad ah oo banu ka mid a ah, waa loo isticmaali karaa ka bedel hada rajul ka bedel mid kale hada rajul ka bedel hada rajul saasaaba lagu talaga waani lafdiga labaad imraatin weeye yasixu waxaa ansaxa ilaaqu in lagu ilaaqo lagu magacaabo ala kulli unhaa mid kasto dhadig ah unhadaasoo baaliqatin qaangaar ah unhadaasoo min bani aadam ka mida gabar yar imraatu lama yidhah lama yidhaah ma gabar kastoo qaangaara maxaa la dhihi imraatu ka bedel haadii imraatun ka bedel mid kale haadii imraatun ad leedahay adduunka waxa dumar jooga dhan waa loo isticmaala midba mara loo isticmaala hal mar waa hal imraatu waa hal gabar wey hal mid wey laakiin lafdigaas qof dumar ah oo qaangaaran loo isticmaali karin ma jiro marka waa magac ka dhaxeeya nakirada xaa lagu yaqaano calaamad u ah wa calaamatu nakirati nakirada calaamadeeda an tasluxa waa inay suubanaato lian tadkula inay gasho calayhaa nakirada al oo wa tu'aira ay ku saamaydo fiiha nakirada atacriifa macrifayn waxaa lagu yaqaan waxaa lagu yaqaanaa nakirada oo calaamad u ah al aagale macrifay ka faaiidaysana al aagale waa macrifay ka dhigay ismi saamaynay ku yeelana waa saamaynay raaday uga tegi ashu markay gasho saasaa lagu yaqaan nakirada wa calaamatu nakirati nakirada calaamadeeda an tasluxa waa inay suubanaato lian tadkula inay gasho calayhaa nakirada al oo wa tuaira ay ku samaydo fiiha nakirada atacriifa la macrifayn ah, haddii alo gasho laakiin aysan macrifo ku saamayn macrifo nakira maha maalan waxaa jira cabaas cabaas ibnu cabdilmualib cabaas ma macrifa mise waa nakiro waa macrifa ila nin gaar magciis weeye mara carabtu algelida alcabaas ay yidhahdeen cashaas marka macrifnimo u faa'iideeyin ila awaluba macrifo ahay cashaas waxaa la yidhahda zaa'ida taas macno male marka taas calamka waa gashaa cashaas maxaa la yidhahdaa zaaida zaaida alziyaadaha layska yidhahda asha nakirada lagu yaqaano calaamadda u ah waa asha marka ay gasho macrifanimada faa'iideyneeda asha nakirada isimka inuu asalna kale aha waxaa la ogaada marka asu gasho waa inay macrifanimo u faa'iideydo saasaa lagu yaqaana wa calaamatu nakirati nakirada calaamadeeda an tasluxa waa inay suubanaato lian tadkula inay gasho calayhaa nakirada al wa tuaira ayna ku saamaydo fiiha nakirada atacriifa la macrifayn wadalika miaalkii naxwu rajulin oo kale wey waa kaasa nakiro naxwu rajulin saasa miaal saxa ah. ilaa nakira la raba in la miaaliye fainahu rajul yasixu fainahu shaniye amase fainahu rajul yasixu waxaa ansaxaa dukhuulu al al gelideed calayhi rajulka ay gasho wa tu'ahiru waxayna ku saamayneen fiihi rajulka marka alu gasho atacriifa la macrifayn waa macrifayne mid gaar ahay ka dhige waa macrifayne mid gaar ahay ka ninkii aan isla naqin arajul ninkii awal intaan ashu gelin waxaan leeynay rajulun nin markaan asha gelina waxaan leenahay arajul ninkii waa kii gaarka ah aan isla ogeyn saasaa leedahay wakadalika waxaa sidaasoo kale ah gulaamun wa jaariya waa la mid iyo wa sabiyun saqiir wa fataatun gabarya wa mucalimun kulli waa wada nakiro ulaamun wiil jaariyatun gabar sabiyun saqiir fataatun gabarya mucalimun kulli waa wada nakiro maxaa kulli al haddii la gelsho macrifay noqonaya fainaka adiga tawl waxaa leedahay alqulaamu wiilkii aan isla ogeyn waljaariyati gabadhii wasabiyi saqiirkii aan isla niqin walfataati inantii yareed walmucalimi mucallinkii macallin gaaraan isla ogeyn mucallinkii aan ku leey kudhima mucallim kudhima mucallimkii aan ku leey waa kii gaarkaa ogo xuruufu lcadfi cadafkii xuruuftiisii haada maxaluhaa kan waa meeshii looga hadlaayey xuruufulcadaf xuruufulcadaf qaala muxamed muxyadiin cabdilxamiid wuxuu yidhi waxaan rabaa qaala muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni lajrumi wuxuu yidhi baabulcadfi haada midkaanu baabulcadfi cadafkii baabkiisi weeye wa xuruufu lcafi carafka xuruuftiisu casharatun toban weeye wa xuruufu lcafi cadafka xuruuftiisu casharatun toban weeye sida sawaabkaa xuruuftu waa sagaal imaa uu ku dari doona imaadu wax ma cadafto sida saxda meel iskaga qoro imaa uu ku doona ad doona imaadu waxba ma cadafto sida saxda marka waa sagaal xuruufulcadaf xuruufulcadaf waa imisa Ah, wahiya xuruuftii alwaaw wowdi weeye walfaaw faadi weeye wa uma weeye wa o weeye wa am weeye wa ima wa bal wa laa walaakin wa xataa fii bacdi lmawaadici xaal u ahaaday waa kuwaasaa tobanka imaadaa laga saaray wuxuu hi maxamed muxyidiin cabdulxamiid wa aquulu waxaan leeyahay lilcadfi cadafka macnayaani laba macnaa u sugnaadeen cadaf marka la yidhaah laba macnuuleed laba macnuuleed axadumaa midkood luqawiyun waa mid luqa loo nisbeeyey walaakharu midka kalena istilaaxiyun waa mid istilaax loo nisbeeyey heshiis istilaax waa heshiis waa wax koox ku heshiiday cadafku laba macnuu leeya mid luqawiya iyo mid istilaaxiya amaa macnaahu macnihiisa luqatan xagga luqada fa huwa cadafku almaylu waa leexashu hebel hebel xaggiisa u almaylu waa leexasho xagga luqada carabiga cadaf macnaha soomaaliga waxaa la dhihi karaa waa leexasho amaa macnaahu luqatan xagga luqada carabiga fa huwa cadafku almaylu waa leexasho taquulu waxaa leedahay cadafa fulaanu hebel wuxuu u iishay calaa fulaanin hebel isagu u iishay isagu u eexday dheh daro asagu u naxariistay dheh cadafa fulaanu hebel calaa fulanin yacdifu waa u leexana waa u ilanaa cadfan leexasho turiidu waxay ula jeedaa annahu fulaanku maala waa u leexday ilayhi xaggiisa wa ashfaqa caleyh waana u turay waa u turay waa u naxariistay wey waa u naxariistay xaggaas waa luqadii wa ama alcadfu cadafka fi listilaaxi xaalu ahaaday fa huwa cadafku qismaani duu laba qaybood mid u saaxiibo wey fahuwa waa mufrad soomaa damiir mufrad mufrad marka laga qabra waa in mufrad looga qabraa mudaaf soo qadara marka fahuwa cadafkii qismaani duu qismayni laba qaybood midu saaxiibo wey alawalu midka ugu horeeya cadfu bayaanin wey waani midka labeeyaana cadfu nasaqi wey labadaasa loo qaybiya cadaf maxaa loo qaybiyaa labo cadfulbayaan wa cadfu nasaq labadaasa loo qaybiya cadaf cadaf waa labo alawalu midka ugu horeeya cadfulbayaani weeye waani midka labayaan cadfu nasaq weeye faamaa cadfulbayaani cadfubayaan dhegayso hadde dawaabid iyo waxaa lagu siinayaa xadkii fahuwa huwa fahuwa cadfubayaanku ataabicu waa mid raaca limaa qablahu waxa ka horeeya sida nactigii oo kale wey nactiguba ataabic soo ma ahayn kulli waxadhama waa tawaabic fahuwa cadfu bayaanku ataabicu waa mid raaca limaa qabla waxaa ka horeeya taabicaasoo aljaamidu qalalan nactiga xaa la soo yiri almushtaqu labadaas wey isimba isimka labadaas kale ah jaamid mushtaq jaamid mushtaq mushtaq meelaa laga soo qaatay jaamidna meelna lagama soo qaado oo wax angegabano dhaqdhaqaaqayn ba isagana ama cadfubayaani fahuwa cadfubayaanku ataabicu waa mid raaca limaa qablahu hortiisa waxa ku sugan taabicaasoo aljaamidu angegan ama qalalan taabicaasoo almuwadixu cadayna limatbuuci matbuuciisa u raaca u cadayna waa cadayna filmacaarif macrifta dhexdoodu ku cadayna waxa weeye cadfubayaanku waxaa dhici karta taabic weysoo maaha matbuuc inuu yahay waxaa kaloo dhici karta cadfubayaankusoo taabic maaha matbuuca uu raaca inuu nakiraya labada waa dhici karta marka cadfubayaanka matbuuciisu hadduu macrifo yahay muxuu faa'iideyna waa su-aal kugu soo socota tawdiix aad leeda caddayn u faaideyna tawdiix hadde ogow su-aal kalaa kugu soo socotee maa macna tawdiixi aluley tawdiixa macnihiis xuu yahay tawdiixa caddaynta aa loola jeedaa korka hadda ka dhigayso waxaa la dhahdaa atawdiix rafcu ishtiraaki lafdiy ah. maxaa la dhahdaa rafcu ishtiraak allafdiyi maxaa la dhahdaa tawdiix rafcu ishtiraaki allafdiyi waxaa la yidhaahdaa tawdiix wadaagsiga oo lafdiga ah in meesha laga saaro la kor yeelo maxaa la ydhahdaa tawdiix rafcu اshtiraaki allafdiy maala fiiri miaalkaadba ku fahmeeba miaalkaad ku fahmi doontaa insha allah wuxuu ku dhihi doonaa jaaanii waxaa ii yimid muxamadun abuuka adiga aabbahaa ah fiiri muxamed muxamed marka la bixinaa oo magacaas qof loo bixinaa waxaa loogu bixiyaa qofkaas inuu ku gaar laakiin waxaa imaana fiiri hooya wiil dhashay wiilkii ah waxay dhahdaa si magac u gaara u bixina maxamed waxay rabtaa in ugu dhawaaqo hooyo kaloon tamba warka hayn aa wiil u dhalana markaas la alla magac u gaaraan ah bixiyo muxamed maxamed ula bixi hooyo kale aa mid kale iyaduna dhashay maxay ula baxday muxamed waxaa la yidhahdaa marka saddexda waxaa ka dhaxeeya muxamed ishtiraak lafdiyaa la yidhahda macna ahaan looguma magacan maxamed le dadko dhan ka dhexay miyaa loogu talagalay looguma talgelin xagga macnaha maya laakiin lafdigiyaa iswaafaqay ishtiraak lafdigaha la marka magaaladan waxaa jooga fiiri muxamed mid wax isku kiin galaba lama arka wax xariiri in kama dhexeeya qaraabanimo in kama dhexeeya midna waa walaalka midna waa aabbaha markaasa waxaan ku yidhi jaaanii muxamadun muxameda ii yimid yuu ka dhexeeyey walaalka aabbaha iyo nin ajnabi aad kala tihiin saddexaasu ka dhexeey ishtiraaq wey lafdigu saddex ka dhexeey abuuka oo aabbaha ah markaan idhaahdo maxay meesha ka saar abuuka labadii kale ishtiraaqii oo lafdigan maxamed ka dhexeeyu meesha ka saar walaalkaana maaha kii islaamiyadun ajnabiga ahana maaha khalaas marka cadfubayaanku wuxuu meesha ka saaraa ishtiraaqii lafdiga marka wuxuu caddaynaa matbuuciis ah, waa caddaynaa tawdiixu ku samaynaa wa macna tawdiix rafcu اlishtiraaki اlafdiyi faama cadfubayaani fahuwa cadfu bayaanku ataabicu waa mid raaca limaa qablahu waxaa ka horeeya taabicaasoo aljaamidu angegan taabicaasoo almuwadixu caddaynaa limatbuucihi fi lmacaarifi uu ku caddaynaa taabicaasoo almukhasisu gaar yeela lahu matbuuca fi nakiraati nakirooyinka dhexdoodana waa uu gaar yeela taksiis waa gaar yeela nakirada dhexdooda waxaa dhici karta cadfubayaankan matbuuca uu raaca oo mubayanka ah cadfubayaanku isagu waa bayaanka uu caddaynaya midka uu raacayo matbuucana waa mubayan waa midkii la caddaynaya inuu nakiro yaha dhacda matbuuc muxuu faaiideynaa wuxuu faaiideynaa taksiis aad leedahay maxaa loola jeedaa taksiis dhegayso wataksiisu taqliilu اlishtiraaki almacnawiy maxaa la ydhaha taksiis watakhsiisu taqliilu اlishtiraaki almacnawiy maxaa taksiis haddaad maqasho waxaa la yidhahdaa taqliilu lshtiraaki اlmacnawiy taqliilu lishtiraaq wadaagsigii in la yareeyo oo xagga macnaha loo nisbeeyo wadaagsiga xagga macnaha ah a la yarayna miisaalada intaan la gaarin macnahaan bal u fahan rajulun markii la dejinayo carabi dejayday ma qof gaarahay u dejiday inuu gaar yeelo mase afraadda jinsiga inuu ka dhexay u dejiday afraadda jinsiga udhexay marka haddaan idhaahdo fiiri haddaan idhaahdo haddaan idhaahdo rajulun wuxuu ku dhacaa kullu dakarin baaliqin min bani aadam uu ku dhacaa kullu rajulin baaliqin min bani aadam hadda haddaan idhaahdo jaaanii rajulun nina ii yimid jaaanii rajulun rajulun tuyay ka dhexaydaa kullu dakarin baaliqin min bani aadam min kaafirin wa muminin wa saalixin wa faasiqin soo kama dhexeeyo haye intaasuu ka dhexeey mogta waxaan rabaa ka dhaxayntii inaan soo yareeyo ishtiraagii inaan yareeyaan rabaa waxaa tiraa jaaanii rajulu ninaa ii yimid abun aabbe ah awal wuxuu ka dhexeey magacaanu nin wax dhala iyo midaan wax dhalinba mid wax dhala iyo midaan wax dhalinba waxaan leenahay jaaanii rajulu ninaa ii yimid abun aabbe ah ninkaas meeshaas xaymana inta wax dhashay oo aabbe ah uu ku soo haray magaci waxaa baxay in alla intaan aabbe ahayn baa ka baxeen meesha caalimunta sax ma ahayn miaalka hore ah, sababta uusan saxda u ahayn waxa weeyaan isimka nactiga isimka oo noqonaya cadfubayaanka jaamid inuu yaha la rabaa caalimna jaamid maaha caalimun jaamid maaha waa mushkil Ah, mushtaqan ba ku miaaliya qalad be marka ah, mushtaq lama rabo waxaa la rabaa ismi aan mushtaq ahayn inaad ku miaaliyo ilaa mushtaq maba noqdo jaamidu noqdo saw calimna waa mushtaq marka ka bixi kaad miaal maaha waay waay marka cadfu bayaan fi lmacaarif muxuu faa'iidaynaa altawdiix wa fi nakiraatna muxuu faa'iidaynaa altaqsiis taabicaasoo almukhasisu gaaryeela lahu matbuuca fi nakiraati nakirooyinka dhexdooda ku gaaryeela fa miaalu cadfi bayaan cadfu bayaanka miaalkiisii fi lmacaarifi macaarifta dhexdooda xaalu ahaaday jaaanii rajulun jaaanii muxamadun dhe jaaanii waxaa ii yimid muxamadun muxamed abuuka aabbaha ah jaaanii muxamadun waa cadfu bayaan marka muxamed waa matbuucii la raacayo abuukana waa taabicii raacayo waa cadfu bayaan taabic marka le waxaa isla soo gala nactiga adafka tawkiidka bedelka afarta waxaa ka dhexeeya magac la yidhaha taabic mid walbaaba mid ka horreeyuu raaca marka abuuka waa taabic matbuucii uu raacayaa ah muxamedu muxamed marka mid aabbaha wey midna waa walaalka midna ajnabi haddaa kala markaan idhaahdo jaani muxamaduna ii yimid lafdigaanu saddexdu ka dhexeeya saddexdu ka dhexeeya macnahaan maahan ishtiraaqu oo macnaha looga dejin muxamed inuu dad ka dhexeeyo maba loo dejin laakiin lafdigiyaa isku dhacay oo iswaafaqay marka waxaa leedaha abuuka markaan ku idhaahdo abuuka waxay meesha ka saartay wadaagsigii lafdigan ay saddexdan qof wadaagsan jireen meesha waa ka saartay aabbaha u gaar ku noqo إعراب جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ني النور للوقاية والياء الضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم ومفعول به مقدم محمد فاعل جاء مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره أبوك بيان محمد آه مح... بيان محمد أما واحد ترى عطف بيان آه أبوك واحد cafu bayaanin waa cau bayaan cau bayaan cafu bayaanin calaa muxamadin abuuka cafu bayaanin calaa muxamadin waa cafu bayaanoo muxameda lagu cadaynaa lagu bayaanina wlmacduufu cala marfuuci marfuuc aha muxamedu cafu bayaanin calaa muxamadin calىa muxamedin والمعضوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة ما نرى فيه حرف من حركة أبو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه وحكي فأبوك عطف بيان وعطف بيان على محمد لو عضينا محمد كان لو بياننا وكلاهما محمد يا أبك labaduba macrifatun waa macrifo oo muxamadun shantii macrifada shalay aheede waa calab abuuka abun nakiru ahaaye muxuu ku macrifoobay idaafada damiira loo idaafeeyey abuuka marka waa macrif maxaa damiira loo idaafeeyey wuxuu ku yidhi wakilaahumaa muxamed iyo abka labada mid kastoo ka mid a macrifatu oo labada muxamadun iyo abuuka mid kalabeeya waa kee waa abuuka waani mid kalabeeya filmiaali xaal uu ku sugan yahay muwadixun waa mid cadayna lilaweli midka hore muamedka muamedka hore u cadayna ah, kii aabbaha ahaa inuu kuyihi cadayna ousan mid kale ahayn waay wa miaalu cadfubayaankii miaalkiisi fi nakiraati xaal ahaaday qowluhu tacaala min maain biyo ayaa laga waraabina maain waa nakiro maain haddii la yidhaah biyaha ceelka biyaha webiga biyaha roobka ishaada ilinta ka imaahayda lafteedu biyo wey ma u soo ma jeedi ah, ahlu naarka marka la shiiloo naartu gobto dhacaanka iyo maasha iyo mililka ka baxayaana waa biyo ah, kulligood waa wada biyo maa un wey maxaa leedaa marka waa la waraabinaa ahlu naarku markay oomaan waa la waraabinaa maxaa laga waraabinaa min maain biyo sadiidin carun ahlu naar ah. iyo mililka ahlunaarka ka baxa Ah, afka loo saara la ka dhergahad waa onteene aad qabowdaan markaasa xiidmaha iyo calooshu googo-ahay gadaal ka dhigaya soo ma jeedi nacuudu bilah min marka fiiri min maain biyaa laga waraabina maain marka la yidhaah maain waa nakiro biyo dhan ku dhaca laakiin markii la yidhi sadiidin carun ahlu naar ah maxaa meesha ka baxay magacan alwel waa la wadaagsaday biyahoo ka dhexeeyey intii kale meesha ka baxeen ahlu naarka hadda tiradii ka bata hebel maala ka socoto hebel dhacaana ka socdo hebel mid kalaa ka socda mid kalaa miligku ka socdaa waxaasoo dhan waa magacan ka dheg laakiin magacan fiiri maain ah intii kaloo biiaheed meesha ka baxeen magacan awel waa ka dhexey soomaa hadda wuxuu ku soo haray oo kaliya sadiidin marka la yidhaahdo inta ahlu ahlunaar waxa ka socdo dhacaan halkaasu ku soo haray soo jeed marka sadiidin maxay yarayday maa-inta ishtiraakii ka dhexeeyy Ah, maain magacaas waa la wadaagay soo magacaas wadaag sidii la wadaagay soo yidhi fasadidin sadidin cadfu bayaanin waa cadfu bayaan calalma ayaa lagu bayaanina lagu cadayna wa kilaahumaa sadiid iyo maain wa kilaahumaa sadiid iyo maain labada mid kastaba nakiratu waa nakiro sadiidna waa nakiro oo waxa weeye haddii carow kasta oo neef geel hadii la haddii uu baktiyo meel ku baktiyo ka dhixi dabeer hadduu meel ka baktiyana dhacaana ka baxa qof hadduu ku baktiyo meel dhacaana ka baxa kulligood sadiidaa laydhah waa wada nakiro mid gaara waa nakiro marka sadiidku soma jeedin maa waa nakiro marka waa iswaafaqeen soma jeedin fasadiidin sadiidin cadfu bayaanin wey calalma ayaa lagu bayaanina wakilaahuma labaduba nakiratu waa nakiro waaanin labadooda mid ka labeeya maain iyo sadiidin yaa labeeya sadiidin wthaani midka labeeyo filmiaali xaalo ku sugan yahay mukhasisun wuxuu gaar yeelaa lilawali midka hore midka hore awal maaun biyihii badda biyihii webiga biyihii cirka biyihii ceelka biyihii qofka qofka dhintay ka baxaaye biyihii isha wax alla wixii biyahayo ka dhaxeeyey hadda wuxuu ku soo gaar yeelo ku khasisay wax dhintay wax dhacaan ka baxay wuu ku soo gaar yeelay sadiidun halkaas waxaa noogu dhammaaday cadfuul ayaa noogu dhamaada halkaas halkaas noogu dhamaada wama cadfu nasaqi fahuwa cadfu nasaqa huwa fahuwa taabicu waa mid raaca limaa qablahu waxaa ka horeeya alladii taabicaasu yatawasatu baynahu taabica iyo wa bayna matbuucihi axadu xuruufi alcadfi cadafka xuruuftiisii mid ka mid a xuruuftii alcasharati tobanka aheed wa amaa cadfu nasaqi cadfu nasaq waa taabic iyo matbuuc xaraf u dhexeeyo maogtahay nactiga iyo matbuuca looma dhexayn cadfu bayaanka iyo bayaanka cadfu bayaanka iyo matbuuciisana looma dhexayn cadfu nasaqa midka matbuuca magaciisa waxaa la yidhaahdaa mid waxaa la yidhahdaa macduufu calayh taabicana magaciisa waxaa la yidhaahdaa macduuf waa inaad tawaabicda midka matbuuca la raaca iyo midka taabica mid walba magaciisa waa inaad taqaan hadda nactigii waa soo qaadan ah, midka la raacayo oo matbuuca maxaa la dhihi jiray mancuut midka taabicana waa la dhihi jiray nacti waa ka gudub haye cadfu bayaana soo qaadan kan matbuuca waxaa la idhaha mubayan waa midka la caddaynayo ah, midkan taabicana bayaan ama mubayin soo ma jeedo cadfu nasaqiyaan hadda gelaynaa cadfu naska midka matbuucaho la raaca magaciisa waxaa laydhaha midka matbuuca maxaa la ydhaha macduufu calayhi aladha alayhi ad ku dare ka la raacayo maxaa la yidhahdaa macduufu calayhi midka damboo taabicana maxaa la ydhaha macduuf bis ah, macduuf iyo macduuf alayh marka macduuf iyo macduuf alayh dhexda maxaa ka gela caadif dheh xarfu cadafka magaciisa waxaa la xarafkaasaa dhexda ka gela oo u dhexeeya magaciisa xalana xarafka caadif waama cadfu nasaqi fahuwa cadfu nasaqu ataabicu waa mid raaca limaa qablahu waxaa ka horeeya taabicaas alladii taabicaaso yatawasatu uu dhexdhexaysana baynahu taabica iyo wa bayna matbuucihi midka uu raaca waxaa u dhexayna axadu xuruufi lcadfi cadafka xuruuftiisii mid ka xuruuftii alcasharati tobanka aheed wa haadihi lxuruufu hiya xuruuftii alwl alwowe wowda ka bilow marka wowda ka bilow marka fiil xuruuftaas mid kasta macnuu faa'iideyna hal shay waa ka dhaxeeya dhammaan hal shayna waa ku kala duwan hal shay waa ka dhaxeeyaahoo xuruufulcadafka macduufka iyo macduufu calayhiga icraabka waa wadaagaya intaas waa ka dhexeeya xurufucadaf xurufucadafka hal shaya ka dhexeeya macduufka iyo macduufu calayga icraabka waa wadaagaya isku miday ka noqonaya waa isku raacaya haddii macduufku hadii macduufu calaygu uu yahay marfuuc macduufku wuxuu noqonaa marfuuc haddii macduufu calaygu uu yahay mansuub macduufku muxuu noqonaa mansuub hadii macduufu calaygu uu yahay majruur macduufku muxuu noqonaa majruur haddii macduuf calayhuu yahay majzuum macduufku muxuu noqonaa majzuum marka icraabku isku raacay laakiin laakiin laba shay xuruufta isku mid kama ah xaraf walba macaaniyuu leeya laba shay isku mid kama ah macduufka iyo macduufu calayga xukunka xukunka la sheegayo yaa ku soo horreeyey waa maado maadadaas xuruufti waa ku kala duway ah. ma macduufka marka hore xukunka ku horreeyey kadib waxaan rabaa ma macduuf caleyga xukunka ka horreeyey kadib waa macduufka xukunka ku sifoobey ma isku maray ku sifoobeen mase macduufkaaba ka horreeyey masaladaas xuruufti waa ku kala duwan tan labaad xugun hal xugun in labadooda loo sugo iyo in midba xukun gaara loo sugana waa ku kala duway taasna waa inaad ogaataa xuruuftan hal shay unbaa macduufka iyo macduuf aliga ka dhexeey waa maxay icraabta icraabta waa isku raacaya laakiin xugunka xugunka qaar waa isku raacaya oo macduufka iyo macduuf aliga is xuguna la siina qaarna xugunka lagu kala duwa kuwii xataa xugunka la wada siiyo oo macduufka macduuf xugunka la wada siiyo xukunka yaa marka hore ku horeeyey ma macduuf calayga ku horreeyo kadibaa macduufka ku sifo ma waxaa ku horeeyey xukunka macduufka oo macduuf calayga ku dambeeyey waa kuwala duwany ka masaladaas indhaha waa in loo kala taaga oo indha furan oo qalbi u furan dhega layr u daloola iyo dhega laabta u daloola jira soo lama dhihin kuwa layrta la xiro kuwa laabta loo furo soo ma jeedi haye bal wowdaan ka bilaabayna maanta wowda haddaan ma fahno waxaa dhici karta waxa kale inaan fahmno wahiya wowdu maxay faa'iidaydaa limuطlaqi اljamci kulmin la iطlaaqay ay u sugnaatay maxaa loola jeedaa muطlaquljamc waxaa loola jeedaa macduufka iyo macduuf calayga xukunka la sheegay waa ku wada jiraan intaasay wowdu faa'iidaydaa macduufka iyo macduufu calaygu xukunka laga hadlaya markaas waa ku wada jiraan labadooda mulaq maxaa loo leeyay wowdu ma sheegaydoo laga faa'iidaysan maa xukunka in macduuf calaygu ku horreeyey iyo in macduuf calaygu ku horreeyey iyo inay isku mar xukunka ku sifoobeen midna ma tusto ayadu maba laga faa'iidaystaba kaliya maxay ku tusee macduufka iyo macduuf calayga xukunka inay ku wada jiraan bes laakiin xukunka yaa ku horreeyey ma ku tusay waxaa dhici karta in macduuf calaygu ku horreeyey xukunka oo kadib macduufu xukunka ku sifoobay waxaa dhici karta in macduufku ku horreeyey oo kadib macduuf calaygu ku sifoobay waxaa dhici karta isku mar in xukunku ahaa bal tusaalaha aa lagu fahmi doona insha allah wa hiya wawdu limulaqi jamci jamcin oo la ilaaqay u sugnaatay fa yucdafu waa lagu cadfaa bihaa wowda almutaqaarinaani laba xukunka iskula xiriirta mutaqaarinaan waxaa loola jeedaa macduufka iyo macduufu calaygu isku mar ay xukunka ku sifoobeen waa layskula cadfaa tusaale naxw jaaa waxaa yimid muxamadun wa caliyuna waa yimid fiiri xukunka aan sheegayna waa imaanta hadda markaan idhahdo jaaa muxamaduna yimid muxamed waxaan ku xugmiyey majii xukun ah imaanti calina waa ku xugmiyey wowdu iyo muxamed labaduba inay yimaadeen oo xukunkaas imaatinka ka dhexeey bis laakiin ma faa'iidaynaydo cali inuu dembeeyey muxamed ma horreeyey ma faa'iidaynaydo in muxamed horreeyey cali dembeeyey ma faa'iidaynaydo isku mar inay yimaadeen midna lagama fahmo maxaa laga fahmaa labaduba inay yimaadeen oo labadooda maxay ku jamcineen imaatinka horta labaduba waa yimaadeen imaatinka waa ka dhexeeya jamaca lagu sheega waa labadooda maxaa ka dhexeeya inay yimaadeen markaasa intaasay faa'iideyna labadoodu isku mar hadday yimaadeen waxaad dhihi kartaa jaaa muxamadunaa yimid wa caliyuna waa yimid maa mutaqaarinaan isku mar yimaade idaa waqtigiiyaad dhehe jaa idaa waqtigiiyaad dhehe kaana majii'uhuma ay imaatinkood u ahaado macan xaalay wada jiraan idaa waqtigiiaad dhehe kaana uu ahaado majii'uhuma imaatinkoodu macan mid wada jira dheh xaalaynay xaala maani idaa waqtigiiaad dhehe kaana uu ahaado majiiuhumaa imaatinkoodu macan mid wada jira isku mara yimaan iyagoo isla socda wa yucdafu waa lagu cadfaa bihaa wowda asaabiqu kii soo horeeyey calalmutaakiri kii dambeeyaa lagu dul cadfaa iiri kii xukunka ku horeeyey aba la hormarina waxaa rabaa kii xukunka ku horeeyey ala dabamarina kii xukunka ku horeeyey ala waxaa la hormarinaa kii xukunka ku dambeeyey naxw jaaa caliyun caliyaa yimid wa maxmuudun maxmuudna waa yimid fiir haddeer wowdu waxay tuseen muطlaquljamci cali iyo maxamuud labaduba inay yimaadeen intaasay tuseen laakiin mid soo horreeyey laga fahmi maa hadda markaanoo kale waxaa soo horeeyey waxaa soo horreeyey maxmuud aa ah, ah, soo horreeyey caligaaba dembeeyey fiiri caligaaba dembeeyey markaas waxaa leedahay jaaa caliyun ayu caligaad hormarinay isagaana imaatinka ku dembeeyey oo xukunka imaatinka caligaaba ku dembeeyey jaaa caliyun caligaa yimid wa maxmuuduna waa yimid wuxuu ku yidhi idaa kaana markuu ahaado majiiu maxmuudin maxmuud imaatinkiisu saabiqan mid horreeyey calaa majii'i caliyin cali imaatinkiisuu ka maxamuudaada soo horreeyey haddana maxaa tidhi jaaa caliyun wa maxmuudun hadle waay wa yucdafu waa lagu cadfaa bihaa wowda almutaaqiru mid gadaal maray cala saabiqi kii horreeye lagu soo hormar aa lagu dul cadfa cala saabiqi kii horreeyey aa lagu dul cadfa naxw jaaa caliyun caligaa yimid caligaaba hor yimid fiiri caligaa hor yimid waxaa dambeeyey maxamed markaas waxaa leedahay jaaa caliyun aa yimid waa muxamaduna waa yimid kii markii hore yimidaad hormarina macduuf caley ka dhigay kii mar dambe yimid mid ka dhigay macnaha waa isku mid wey wowdu ayada marna ku tusi xukunka midka ku horreeyey ma kutusaydo ma kutusaydo ma kutusaydo idaa waqtigiiyaad sidaas leedahay jaa idaa waqtigiiaad sidaas leedahay kaana u ahaado majiu muxamadin muxamed imaatinkiisu mutaakiran mid ka dambeeyey can maji'i caliyin marka wowdu maxay tusee limulaq jar macduufka iyo macduuf calayga hal shay unbaa ay wadaagayaanoo waajib ah waa maxay icraabta jaaa muxamadun wa caliyun ma dhihi kartid jaa muxamdu waa caliyan wax jiraba maaha ah, raabta iskuma khilaafi karaan taas waa waajib laakiin xagga xukunka inay ku wada jiraan waa faaiideyna oo xukunka waa isku waafaqayan laakiin xukunka midkii kusoo horeyey laga faaidaysama ah, ma laga faa'idaysto wowdu wowdu kutusime midka xukunka kusoo horreeyey labadaba midka horrey inuu soo horreyey marnaa ka fahma inuu soo horreeyaa dhici karta in kan kale soo horreeyaa dhici karta inay wada socdeen waa dhici karta intuba isku mid ah, intuba waa isku mid hadda fiiri jaaa muxamadun markaa tira wa caliyun laba shaya wowda kuu faa'ideey muxamed iyo cali in ixraabta isku raaceen oo labaduba ay marafcisan yihiin o iyo labaduba xukunka inay ku jiraan labaduba yimaadeen khalaas intaasaad ka faa'iday laakiin yaa soo horeeyey yaa dambeeyey ma laga faa'ido wowda shaqa kuma laha awood waxaas mabaa ku laha bal horta intaas aada ha loo soo fahmo su-aalahana aad ha loo soo diyaariyo markaasi inta kale ayadoo la fahma loogu dul aqliyo wallahu subxaanaه wa tacala aclam sal اllah wslm wbaaraka calaa nabiyina mxamed